bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaة والsalaam عlى rasuuli اllahi الأmiin wعlى آlihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamc min الshuyuuخi akhiruhm shaykhuna sheekh صaxix cbdillah cusaymiin غafar allahu lahu wlahum jamica bisnaadi kuli minhm il asfam bn cayna can cmr bn diran abi qabusa mowla cbdillahi bn cami caas can cbdillahi bn cami caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayh wali wslem alraaximuun yarxamuhum الraxman yarxamu man fi lard yarxamkum الsma wmin daraa'iq raxmati raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biiqraami usuul mutuun khaasatan rasuul xadiid mustafa warasuul mujtaba sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxaabatihi ajmaciin yafuz bisacaati lcajl ajl fahada huwa almajlis ahaalidu sabcuun majaalis iqra wa sharxi kitaab macaalim sun nabowiya fii leyla asabti almuwaafiq lialkhamis walcishriin min shahri jamaad alaakhir caami alfin arbacumiya arbacin lajazat mustafa sala allahu calayhi waali wasalam ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهى بسنن والصحيحين يسر الله الاتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كان ومجلس كي سدحي تضباطنات مجالس دول مركي شرح كوبنا كتابكم معالم السنة النبوية هابين كانوا هابين سبتي أه شن إلى باتنك بيش جماد الآخر كنا أفر بقول إيه أفرتنك جنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم waxaan kusoo jirnay kitaabka xajka iyo cumrada acmaal xaj cumra aan kaga sii jirnay baabka siddeed iyo labaatanaad baabu alifaadati min carafaat xajkii acmaashiisii ayaan qeyb qeyb u maraynay caawa halkan waxaan ka geli doonaa insha allahu tacaala baabu lifaadati ka soo noqosho laga soo noqda min carafaat carafo marka la dhammaysto oo wuquufkii istaaggii lala imaado in laga soo shubmo oo laga soo laabto oo musdelifo xaggeed loo soo laabtay uu baabkan u baab yahay weeyaan iyo habka loo soo laabma degdeg miyuu noqonayaa ma tartiib baa loo soconi xilliga ay noqonayso iyo kaadsida loo baahan yahay iyuu baabkan u baabyahy weeyaan xadiid kun sagaal boqol iyo afar iyo toddobaatanaad can hishaam bni curwata waxaa lagu raximahu llah can abiihi abiihi curwa bni zubayr wuxuu ka wariyey raximahu llah annahu curwa bni zubayr qaala wuxuu yidhi su waxaa la weydiiyey usaamatu usaama ibnu zayd xibbi rasuuli illaahi wa bni xibbihi ayaa waxaa la weydiiyey wa ana jaalisun anoo ag fadhiyo kayfa kaana siduu ahaa rasuul rasuulka al sala allahu caleyh wasalam yasiiru mid socda fi xajati alwidaac xajka oo xajka sagootinta loo yaqaana markuu nabigeenna soconayey siduu u socday siduu u socday xiina goortii dafaca uu soo laabtay xilliga uu ka soo laabtay ama uu ka soo dhaqaaqay carafa siduu u socday ma degdeg buu u socday ma tartiib buu u socday siduu ahaa qaala wuxuu yidhi usaama ibnu zayd kaana wuxuu ahaa nabigeena sal allahu calayh waali waslem yasiiru mid socda alcanaqa socod dhexdhexaad ah degdegna aanan ahayn tartiib socodna aanan ahayn oo muxuuah dhexdhexaad ah ayuu nabigeena sala allahu calayhi waali wasalem uu socday weeyaan fa idaa wajada nabigeena hadduu hela fajwatan meel bannaan oonan cariiri ahayn oo cid ay ka horraynin nasa nabigeenna wuu degdegi jiray sala allahu calayhi waali wasalem saas ayuu nabigeen samayn jiray calayhi salaatu wasalaam qaala hishaam wuxuu yidhi wanasu naska lagu sheegina fowqa alcanaqi tartiib dhexdhexaad u socodka mid ka yara muxuu ahaa dheer weeyaan waa tartiib buti in loo socdo aayar loo socdo iyo si dhexdhexaad in loo socdo iyo in la sii daaya marka canaqa waxaa weeyaan naska siidayntii ayaa anas la yidhaahdaa wuxuu udhexeeyaa marka dhexdhexaad socodkii ayuu ka sareeya weyan ka sareeya wanasu fowqa alcanaqi dhexdhexaad socodkii ayuu ka sareeyaa oo waa in la sii deeyo oo si fiican loo socdo weyaan bukhaari muslim ayaa soo saaray marka xilligaas asal ahaan dhexdhexaada loo soconi laakiin meelaha qaar oo bannaan markii la helo in daabadii ay gaadiidka la yaro dadejiyo dhib ma lahan weyaan asal ahaan laakiin dhexdhexaad in loo socdo xadiid kun sagaal boqol iyo shan iyo toddobaatanaad can cabaas radi allahu tacala anhu waxaa laga wariyay cbdulahi bn cabaas ibni cami nebi sal slam annahu cabdulahi bn cabaas dafaca wuxuu la soo laabtay ama uu la dhaqaaqay kala soo dhaqaaqay magaalada meesha carafo weyaane maca nabi nabiga maci sal slem yowma carafata maalinta carafa markii qoraxda ay dhacda kadib ayay soo laabteen fa samica nabiyu nabigan wuxuu maqlay sala allahu alay waslem waraahu gadaashiisa zajran canaan la canaanana shadiidan ee daran yaa la canaanani gaadiidka la saarnaa ayaa loo dhawaaqi lagu dhawaaqi oo la canaanani iyo wadarban garac iyo wasawtan dhawaaq iyo cabaad lil geeli awrti la saarnaa oo cabaadaysa oo dhawaaqaysa ayuu nabigana maqlay iyo aad loo canaanan oo la garaaciyo haakada xaaladii ay xaalad aad u degan ahayn fa ashaara bisawtihi nabiga jeedalkiisa ayuu saas ku ishaaray sala allahu calayhi waali wasalam ilayhim iyaga ayuu ishaaray dadka dhawaaqi iyo muxuu ahaa buuqi iyo canaanta ku jiray ayuu saa ugu ishaaray wa qaala wuxuu yidhi ayuha annaas wardadow calaykum ha ahaata dushiinna bisakiinati xasilooni war xasila ha la xasilo fa ina albira samafalka laysa ma ahanin biliidaac deg deg oo la yaaca oo la ordo oo la durduriyo ma ahan muxuu samafale marka xasilooni iyo kaadsooni iyo dushiina ha ahata ayuu nabigeen yihi sala allahu calayhi waali waslem imaam bukhari soo saare marka markii camalkii laga soo baxa carafa in la yaaca oo dad muxuu aha qaxa oo kale la noqdo ma ahan si tartiib ah oo kaatsidi ay ku jirta oo dikriga alla subxaana watacala iyo takbiirti iyo waxaa weyn talbiyadii ay ku jirta in loo socdo oo dad muxuu aha khayr iyo salaad iyo wanaag iyo wax muxuu aha wanaag badan ku jira aan loo dhaqle dad muxuu ahaa meel lagu galay oo ka yaaca oo kale in loo dhaqma ma ahan waad ujeedaa nabigeena sal slm wuxuu leey war tartiibsada kaadsiya meeshuu socda sideedaba xajka camalka marka lagu jira qofka waa inuu ku jira xaalad kaadsiyeah oo qalbigiisa dhanba uu rabbi ku xiranya subxana wa tacaala tacdiimka shacayrka ilaahi subxaana wa tacaala dikriga allah subxaana wa tacaala ilaahay wafdi inaad u tahay ood muxuu ahaa isaga aad usoo wafdisay qofka istiscaar noocaasa rukni dhan tiir dhan salaadda waad aragteen maalinta qofka uu qaangaara ilaa uu qabri ka galo ayuu muxuuah dukanayaa qofkii oo nafta ay ka dhacdo intaas ayaa laga rabaa qofkii inay qofti xaaido tahay iyo xaalad gooni waa gooni xaalado gooni ah waa laga yaabaa laakiin asal ahaan waa ku daba tahay ruknigaas marka dhowr sanaan tukadiy oan joojina maaha laakiin xajkaasaad aragteen waa rukni dhowrkaas beri kaga dhaca marka dhowrka beri haddii aad iskaga lumis marka fusuuq iyo jidaal iyo muxuu ahaa kaadsiila-aan iyo iminaan iyo xasiloolaan haddii aad iskaga lumisa waa khasaaro aad weyn moogta marka qofku waa inuu dareemo boqol sano haddii aad noolaan laho ilaahay uu qadaro boqolkaas sana faradki laga rabay oo salaadii sidii oo kale qof gudana waa zakadii joogtadeeda sanadka laga rabay qof gudana weyaan ramadaankii bishii ramadaan oo joogtada hayd oo sanad kasta la rabay bil in la sooma booskii oo kale waa tawxiidki daaiman oo abadan qofkii inuu mxuua ku dhegnaada la rabay booskii oo kale marka dhowlkaa maalmood qofka inuu kaadsiiye iyo xasilooni iyo dikri allah subxana wa tacala iyo khushuuc iyo khuduuc iyo isilaalin iyo qof salaad ku jiroo kale inuu ahaado laga maarman weyaan si xajkiisii aad u noqdo xaj mabruur insha allahu tacaala lidaalika nabigeena wuu diiday calayhi salaatsalaam xoolaha la garaaca iyo buuqaas iyo howlahaas nabigeena waa diiday calayhi salatu wasalam xadidka kun sagaal boqol iyo lix haddana way dhacda arrinta yada oo dadka marka galabta marka laga caraaba carafo dadka waad la yaabi dad qaxa oo kale dhowr saacaa la joogay meesha dad qaxa oo qax meel intee loo qaxi tartiib iska soco ya yacni meel kasta oo tagta iyo jid kastood marta salaadaad ku jirtaa oo kale cibaadadaad ku jirtaa ruknigii aad gudanaysaa marka xaggeed u yaaci tartiibso meel hadda ka horeyso iyo ma hadda aad ku ordaysna maba lahan meel kastoo tagtana meeshii eh, la rabay ayaa tegaysaa inta aad socotana cibaadaad ku jirtaa marka buuqna ma jiro yacni baahina ma jirto alxamdulillah oon ma jiro cabsi ma jirto qorax hadda badan oo xilligaas jira ma jirto jirto ma jirto marka waa nicmo iyo barwaaqo iyo khayr marka cibaadadaas iska cab marka tartiib iska soco wanaaggaas iskaga raaxayso waay xadiidkun sagaal boqol iyo lix iyo toddobaatanaad an ibni cumar xar radi allahu taala anuma qawli cabdullahi bin cumar jamaca anabiyu nabigan wuxuu jamciyey bayna almaqribi salaada maqrib inta udhexaysa um, salaada maqrib iyo cafwan bayna almaqribi salaada maqrib iyo walcishaa salaad cisha bijamcin musdelife ayuu ku jamciyey magacyada musdelifo waa saddex magac inta hadda mashruurka mashhuurka ah jamci waa la yidhahdaa waxaa kaloo la yidhahdaa almashcar alxaraam waa ilaahay qur-aanka ti uu ku cadeey weeyaan ma garat wadkuru llaha cinda almashhad araam waa in eh, halkaas tan saddexaadna musdelifa waa magac caamkaoo la yaqaano marka nabigeena sal l sl jamca nabiyu nabigeen wuxuu ku jamciyey bayn maqribi salaada maqribiya walcishaa salaad cishi bijamcin musdelifa ayuu ku jamciyey haddii eh, yani qoraxday kugu dhacda carafo ood xataa cisho xilligiisku aad gaarto salaada kuma tukanaysid inaad dareento inay salaada kaa tegayso waa baab kale oo cishi inuu waqtigiisa baxaa baab kale laakiin musdelifo ayaa la rabaa in salaada maqrib iyo salaad cisho lagu jamciyo weyaan kulu waaxidatin salaad la arko minhuma labada salaadood kamid biiqaamatin hal iqaama ayuu nabiga u aqimay walam yusabix muusan sunaysanin baynahumaa labadii salaadood intu dhexaysa nabiga sunno lama imaanin walaa iri kuli waaxidatin minhuma labadoodii mid ka mid gadaasheedna nabiga sunna lama imaadin calayhi salaatu wasalaam intu udheaysana sunno ma tukanin mid wal markuu ka baxayna sunno ma tukan nabigeena sal slam eshiihi oo kale taqriban buhari muslim ayaa soo saaray baabu salaati fajri salaada fajr bimusdalifa musdalifa lagu tukaday baabkan u baab yahay iyo wadafci minha iyo dhaqaaq laga soo dhaqaaq jamaca wuu jamci nabigeena sal sl bayn almaqribi salaad maqrib iyo walcishaa salaad cisho ayuu jamciyey waa markii uu joogay nabigeena sal slm musdalifa wa sallaa alfajra salaada fajrna wuxuu tukadiyey qabla miiqaatiha waqtigeeda kahor ayuu nabigeena tukaday sal slm macneheeda maxay tahay cabdillahi mascuud wuxuu caddaynayaa xilligaas xilli kahor oo nabigeena oo salaado jamcina muusan arkin waa qodob ile salaada cisho waa lasoo muxuu salaada maqrib dib baa loo dhigay tan labaadna salaada fajr nabigeenna markii ay si fiican ay salaad u dilaacdo ayuu nabigu tukan jiray laakiin xilliga isaga nabigeenna markii ay xilliga ugu horreeyey oy bud soo lahayd fajarka uu bud soo lahaaba nabiga hore ku tukaday sal ll slam ilan camal badan iyo duco badan iyo muxuu ahaa shaqo badana u taallay marka xilligu xilliga ugu horreey nabigan dib u yardhigi jiray in la sunnaysto oo nabigeena calai sl slam waa ti aad oo mararka qaar hataa dhinac inuu midigta u yara saaxda iyo hawlaa jiri jiray hadda inta aan sugno in la amaba in kaba badan in la sugaa dheci jirtay laakiin markii salaaddii ay gashay oo la adimiyb horay aad nabigeena ka tukaday salaad fajr maalinta iyadoo maalinta musdalifo weeyaan qabla miiqaatiha marka xilliga oon gelin loolama jeedo saas yaan loo fahmin yacni xilli nabigeen uusan dukan jirin oo laakiin wakhtiga u galay ayaa dukaday weeyaan labadaas salaadood bukhari muslim ayaa xadiis soo saaray walafdu muslim imaam muslim lafdigiisa maa ra'aytu rasul nabiga ale maan arkin sal slam salla isagoo tukaday salaatan salaad ilaa limiiqaatiha wakhtigeeda xilli aan xilli isagoo tukaday maan arkin maa raaytu ma arkin rasul rasuulka ale salla isagoo tukada salaatan salaad ilaa limiiqaatiha watigeeda mooyane wati kale watigeeda mooyane wati kale isagoo tukada ma arkin watigeeda muu tukan jiray o ilaa salaatayn laba salaadood mooyane salaat almaqribi salaada maqrib walcishaa salaad cisho bijamcin musdalifa wasalla wuu tukada alfajr salaada fajarna yowmaidin maalinta ayada qabla miiqaatiha watiguu tukan jiray wati ka horeeya oo laakiin salaadda ay gashay ayuu nabigeena tukaday sal alla alay waslam xadii kun sagaal boqol iyo sideed iyo toddobaatanaad can camr ibni maymuun waxaa laga wariyey raximahullah qal wuxu bn maymuun shahidtu cumara sayid cumar ayaan xaadiray radi allahu taala an arda salla isagoo tukaday bijamcin salaada bijamcin musdalifa asubxa salaad subax uma intaa kadib waqafa wuu istaagay faqala wuxuu yidhi ina almushrikiina gaalada kaanuu waxaa laa yufiiduuna kuwa aanan musdalifa ka yaacin oon ka shumin oon xagga mina aadin xataa tatluca ashamsu ilaa qoraxda ay kasbud ka tirado ka soo baxdo weeyaan wayaquuluun waxay dhihi jireen ashriq soo nuur oo iftiin oo qoraxdii iftiinkeeda ha ku qabta ehe habiiru buurtan habiir ahow yacni qoraxdii soo baxdo oo ha ku qabato oo nuurkeedi adiga dhan isla nuur ay dhihi jireen wa ana nabiya nabigeena sal slm khaalafa wuu khilaafay uma intaa kadib afaada nabigu u qabla an tatluca shamsu qoraxda ay soo bixin ka hore markay qoraxdii ay soo dhowaatay intaas markuu salaad subax tukada nabigeena sal slm wuu istaagay alla bari ayuu galay alla in la xuso subxana wa tacaala ilaa qoraxda ay ka soo dhawaato oo ay bud ka soo dhihi rabto markaasuu nabigan dhaqaqa sal slm wuxuuna khilaafay gaalada dhaqanku u ahaan jiray ilaa qoraxda ay kasoo baxdo oo buurta habiir oo dhanka qorax ka soo bax ka xigta musdelifa ay ka wada iftiinto ya ayuu nabigeena sal slm ay samayn jireen gaaladii cafwan kadib nabigeenna wuu khilaafayoo markii qoraxda ay soo bixi rabto oo iftiinkeeda si fiican uu caddaaday ayuu nabigeena sal alla alay u dhaqaaqay waxaa kala duwan marka markii musdelifa laga soo dhaqaaqa iyo marka carafo loo dhaqaaqa oo muxuu aha maalinta sagaalaadka carafo loo dhaqaaqo meel laga dhaqaaqa waa kala duwan yihiin maalinta musdalifo qoraxdan soo bixin oo laakiin soo dhowaatay ayaa laga dhaqaaqa oo mino loo dhaqaaqaya maalinta ka horeysay oo carafa subaxdii qoraxda markay soo baxdo kadib aa la sida sunnada sidaas weyaan laakiin haddii aad ka hormarta ama aad kadib dhacdo labadaba wax ishkaal oo dhibaato weyn ma lahan in sha allahu tacaala tanna qoraxdii markay soo baxdo kadib haddii aad soo dhaqaaqdo oy duruuf iyo ciriiri iyo keento dhib ma lahan taasna haddii aad muxuu ah qoraxda ka hore aan soo bixin ah lagu dejiyey oo habeennimo xataa lagu qaada dhib ma lahan weyaan waaba la baryaaba baryahan dambe markii xagga la-adaa soo maha sidaas waa dhacda ha dee ragga ayaga waxaa ku dhaca ragga qaar oo la dejiyey baalkan yaca oo muxuu ah meesha joogta oo dee sidii meesha muddaa la waraabiyaa mogta ayay u galaanoo marka ragga qaar waa ku dhedheeroodaanba ani waxaan dhaha marka malaha waa cuquubadii sunnada laga soo tagaa dadka lagu cuquubadayna kani aad u badana taalla meesha oo aad u dhib badan laakiin malaariyada ma taal wadankaas waa laga dhameeyey kani cagka soo kucunta malaariya dadku ma dhacdo waayahay waayahay mhm. baabu taqdiimi dacafati dadka daciifiinta oo tabarta daran in la hormariya min musdalifa musdalifa laga hormariya ilaa minan mina lasii aadiyo inay bannaanta yuu baabkan u baab yahay masaladan waxaa weeyaan bisha sagaalaadka markay dhacdo habeenka waa sagaal bisha iyada markay dhacdo habeenka markaas kadib muntasaf leilka marka la gaaro ayaa dadka ducafada ay dhaqaaqayaan tabardaran islaamaha waayeeladaa xataa dumarka culimada qaar waxay fadwaan dumarka dhan waa dacafa ay fadwoonayaan iyo ilmaha yaryar iyo dadka jiran iyo waa la hormarin karaa laakiin dadka kale waxaa waajib ku ah inay baryaan musdalif inay baryaan weyaan kow adiga xoogaad leedahay qof laakiin daciifaad la socotaa kuwa daciif xukunkooda lagu raacinaya kama marmi karaa kama marmi karaan mogta adiga xukunkooda lagu raacinaya weyaan xadiid kun sagaal boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad can saalim waxaa laga wariyey saalim ibni cabdilaahi ibni cumar radia allahu tacala canhu arda qala wuxuu yidhi saalim wa kaana wuxuu aha cabdullahi bni cumar saalim baa dhihi qaala wuxuu yidhi wa kaana cabdullahi bni cumar cabdullahi bni cumar abihi wuxuu ahaa radia allahu taala anhuma yuqadimu mid hormarya dacafat ahlihi reerkiisa kuwa tabarta daran fayaqifuuna cinda almashc araam musdalifa ay istaagi jireen bilmusdalifati bileyl habeennima ay istaagi jireen o fayadkuruuna allah alla weyna xusi jireen maa badaa lahum alla intuu muxuu ahaa eh, u waafajiyo ama intuu u muuqatay alla xusi jireen uma intaa kadib yarjicuuna way laaban jireen qabla an yaqifa alimaamu imaamka intuusan wuquufka bilaabin oo salaada fajr aan la gaarin ka hor minhum waxaa ka mid man yaqdamu minan salaada fa minhum ayuu ka mid ahaday man yaqdamu gaaro minan mina lisalaati alfajri salaada fajr musdalifa ay ka dhaqaaqayaan mina waxay gaari jireen salaada fajr wa minhum waxaa ka mid aha man yaqdamu bacda dalika salaada fajr kadib oo dhaxda ku tukan jiray oo salaada fajr kadib tega jiray faidaa qadimuu markii ay mina tagaan ramow ljamrata jamrat alcaqaba oo halkii buur ahayd ay tuuranayaan oo todobada dhagax ay ku tuuranayaan wa kaana ibn cumar cbdullahi ibn cumar wuxuu radi allahu tacala canhuma yaquulu mid yihahd arkhasa wuu rusqeeyey fii dalika arrinka asaga fii ulaa'ika kuwa ayaga cafwan rasuulu llaahi sala allahu calay waslem rasuulka alleh kuwaas dacafadoo tabada daran wuu rusqeeyey ayuu dhihi jiray radia allahu tacala arda buhari muslim ayaa xadiis soo saaray beryahan waxaaba dhacdayba oo cajiib ho la yaab lah cid ku istaagaysa meesha la yidhaahdo musdalifa maba jirtaba basaska dadsa u soo yaacayaan waa la yar fariisani muddaa la joogo waa la yar kadibna markiiba waa mina waad la yaabay dadka dhan mudcafay noqdeen waad la yaabaysaa wax la yaable dad badan waa baryaano oo malaayiina malaayiinna way yaacayaan waad la yaabaysaa wixii marka waxaad aad u fahmi karta maaha siday dadku dhaqmayaan sunnadii in la dabaqaba wax iska noqotayba wax ciyaar ah haddii kun sagaal boqol haddii marba marka aad ilaahay ku waafajiy xaj tagto waa ruknigii ugu weynaa islaamka ruknigii muxuu ah shanaadoo diinta weeyaan moogta marka waa inaad adkaysato ood sunnadii inaad dabaqdo isku daydo ina darar dhibaato adig kaaga imaada ama cid kul dhibaad ugu imaada waa gooni xilliga ayaada haddii tusaalahaan aad kala lumaysaan oo haddii aad kala luntaan waxaa laga yaaba ina xajkaadi dhanba aad wareeg iyo indhataag aad ku dhamaysato aad ka baqayso ama qof kula socday inuu dayacmo oo daciif ama rufaqadii aad kala luntaan markaa dee nin la qasbayo qoorta muxuu ahaa saas loo hayaata moogta khiyaar ma lihid laakiin asal ahaan qofki inuu aad iskugu dayo inuu sunnada nabigeena sal sl midna khilaafin intuu xaj ku jiro calayhi salaatu wasalaam xadii kun sagaal boqol iyo sideetanaad can cabdilahi bn cabaas wa radi allahu ta anuma qal abdulahi bn cabaas ana aniga miman ayaan ka mid ahaa qadama annabiyu nabigu u hormari sal slem leylat musdelifata habeenka musdelifo fii dacafati ahli reerkiisa kuwooda tabarta darna sawda iyo ayaa ka mid ahaa radi allahu ta an ardaaha sawda bintu zamca ayaa ka mid ahayd marka kuwaas dacafada ahaa reerkiis kuwuu raacan ka mid aha ayuu leeyahy abdullahi bn cabaas radi allahu ta anuma buhari muslim xadis soo saaray baabu talbiyati labeyk in la dhaha xata ramyi ilaa dhagaxa jamrat alcaqaba laga tuuro in intaas labayk allahuma la wadi oo marba haddii la gaaro dhagax tuurka talbiyada halkaas ay ku dhammaanayso oo wakhtigeed u dhammaaday oo kadibna la gelay takbiir ayuu baabkan u baabiya weyaan waa xilliga annagaba aan bilowno takbiirtu oo maalinta ciidda soo lama bilaabo marka sidaas weyaan ayuu baabkan u baab yahay xadiidku sagaal boqol ko sideetanaad cabn cabaas radi allahu taca anhuma ana usaamata ibna zayd usaama ibna zaydin kaana wuxuu ahay ridfa nabiy nabiga mid gadaal kala saaran gaadiidka min carafat carafa laga soo ila musdalifa musdalifa qala waxay yidhahdeen lam yazal الnabiyu nabigana kama zulin yulabi inuu talbiyada wada labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wanicmata laka walmulka laa shariika lak inuu akhriya kama zuulin xataa ramla jamrata alcaqaba ilaa buurta caqaba uu subaxdii tuuro intaas talbiyad ayuu waday markuu dhagax tuurayna maxaa dhacay takbiir baa loo rogmay dhankaasa loo rogo weyaan bukhaari iyo muslim xadiis soo saari baabu rami ljimaar buuraha in la tuurta ayuu baabkan ubaabya weyaan jamrat alcaqaba oo tanweyn alkubra iyo jamrat اdunya ama jamra اlula jamra aaniya saddexda dhagxood in la tuuro waa maalimaha ko iy tobanaadka iyo laba tobanaad saddex tobanaadka weyaan saddex tobanaadka waa liman lam yatacajal xadii kun sagaal boqol iyo laba iyo sideetanaad can cabdiraxmaan ibn yaziid waxaa la wariyey raximah llah anahu cabdiraxman bin yaziid xaja wuu xajiyey maca ibn mascuudin cabdillah bn mascud ayu la xajiyey radia allahu tacala canhu fara'ahu wuxuu arkay marka yarmi cabdillahi bn mascuud oo tuuri aljamrata alkubra jimrada iyo buurta weyn bisabca sayaatin waatan dhanka maka xigtee todoba dhagxood ku tuuri fajacala wuxuu yeelay albeyta kacbada wuxuu yeelay can yasaari bidxu iska mariyey wa minan minana can yamiini midigu iska mariyey uma qaala wuxuu yidhi haada kan maqaamu ladii waa booskii haada maqaamu ladii waa booskii unsilad lagu soo dejiy calayhi dushiisa amaba meesha ayada lagu soo dejiyey suurat baqara suurat albaqara kacbadii dhagaxii muxuu ahaa kacbadii dhankaana jirta qoraac udhac ayay ka jirtaa markii min la joogo min iyo musdalif iyo caraf marka la joogo kacbada waxay kaa jirtaa dhanka qoraxudhacay kaa jirtaa halkan kaba soo qaad inuu yahay meesha dhagax la tuurinayay marka laga imaado marka carafa iyo musdalifa iyo mina la imaado dhagxaanta minay ku yeelaan abcan jimrat alcaqaba alula wahaaniya iyo alkubra intaba waxay ku yeelaan isku meel weyaan waana mina gudaheeda marka markuu imaado wuxuu samayn jiray halkaasuu istaaga marka cbdullah masud dhankaasu ka istaagay kaba soo qaad inu halkan yahay kacbadii marka bidaxu iska mariyey minana muxuu iska mariyey dhanka midigta ah. dhagaxina muxuu iska mariyey dhanka annaga hadda qiblada anoo ahama waqooyiga ayuu iska mariyey halkaas ayuu ka tuurtay markaasaa wuxuu yidhi meeshaan aan taagan waa meeshii suuratulbaqara aad ilahay kusoo jid subxaana wa tacaala sidaa weeyaan saas ayuu cadayay cbdullahi mascuud radia allaahu tacaala canhu arda waay muslim xadii soo saaray xadiidku sagaal boqol iyo saddex sideetanaad can ibni cumar waxaa lg radi allahu tacala canhuma anahu cabdullahi bn cumar kaana waxaa yarmii mid tuurta aljamrata jamrada yar amaba soke oo dhanka mino xaggeed xigto bisabci xasayaatin toddoba dhagxa ayuu ku tuuri jiray dhagxa yar oo intaan la eg weyaan dhagax yar weyaan yukabiru allah akbar ayuu dhihi jiray ira kulli xasaatin dhagax kasta markuu tuura gadaashii ayuu marka allah akbar dhihi jiray wuu tuuraya akbar wuu tuuraya allah akbar uma intaa kadib yataqadamu horey ayuu socon jiray hataa yushila ilaa qaybta yar hoose uu dego meesha hoosaadka ilaa ugu dega meel yaro koray ahayd mogta buurta saas u yar taagneed yaro hoos ilaa ugu dego fa yaquumu jiray markuu dhagax tuuro kadib mustaqbila alqiblata qiblada isagoo u jeedo fa yaquumu wuu istaagi in dheer ayuu istaagi jiray wayadcuu markaasuu alla beryi jiray wayarfacu yadayhi labadiis gacnood kor ayuu qaadi jiray uma intaa kadib yarmi alwusta tii dhexdhexaad oo buurtii dhexdhexaadkeed ayuu muxuu ayada tuuran jiray uma intaa kadib yaakhudu wuxuu u laami jiray daata shimaali badax u laami jiray markuu saa uso badax u laamaya fayushilu kadibna meeshira hoosa ayuu udegi jiray meeshira mhowsadowga amaba yarawaadiga ayuu udegi jiray wayaquumu istaagi jiray mustaqbal qiblati qiblada isaga uu jeedo fayaquumu istaagi jira awiilan in badan wayadcuu alla ayuu bari jiray wayarfacu yaday gacmaha kor u qaadi jiray wayaquumu awiilan in dheerna uu istaagi jiray marka tan koobaadna waxaa weeyaa markii la tuurta ayaa bidax loo yara bixi oo qiblada loo joosani oo alla la baryi tan labaadna waa la mid aad baa alla loo baryi subxaana wa tacaala kow uma intaakadib yarmi wuxuu tuuranaya jamrata daati alcaqaba jamrat alcaqaba ayuu tuuran jiray ka tuuran jiray min baطni waadi waadiga gudihiisa intuu istaagay ayuu ka tuuri jiray walaa yaqif cinta agteedan ma istaagi jirin marka labadii hore waa lagu ducaysanaya tan damba lakin duca ma lahan uma intaa kadib yansarifu nabiga wuu laami jiray fayaquul wuxuu dhihi jiray haakada cafwan ninka la yidhahdo hadalka intaas waxaa samayn jiray intaas dhan waxaa samayn jiray cabdullahi bin cumar kadibna fayaquul wuxuu dhihi jiray haakada sidaas baan ra'aytu aan arka annabiya nabigeena sala allahu alay waslem yafcaluhu isagoo sameeyo marka ficilka uu samaynayey waa ficilka nabigeena sala allah alay slem isagoo samayna u arkay isna uu ku dayin jiray sidaa weyaan buhari ayaa so xadii soo saaray xadii kun sagaal boqol afar iyo sideetanaad can jaabir bn cabdilah al radi allahu ta anuma qala wuxuui jaabir ramaa rasulla nabiga lagu turi aljamrata jamrata alcaqaba yowma naxri maalinta muxuu ahaa gowraca duxan barqin ayuu tuurtay nabigeenna yani aroortii ayuu tuurtay barqinkii wa ama bacdu maalinta ayada ah oo tobanaadku wii ka dambeey miya faida zaalat ishamsu qoraxda haddii ay zuusho oo marba mxua ah xilliga duurka la gaara xilligaasuu nabigeena tuuran jiray sala allahu alay waslam hadda beryahan waa ku yac marba maalin kastaba waxaad arkaysa aroortii marka fajr la tukadaba in turun kala gooma la habeeni maalin la wadaa wixii waa isku furmeen xadiidka ah ifcal walaa xaraj ifcal walaa xaraj oo noo imaan doona kaasaa aad loo waasiciyey marka habeen iyo maalin iyo subax iyo duhur iyo casar kale ma lahan dhagax wuu ku socdaa un saas maa loo wadaa waad yaabi kee tuuraya qof ma garanays ma jamrat alcaqaba tuura ma muxuu ahaa ma bacadzawaalow tuurayaa ma saddexiy tobanaadkiya ma labiy tobanaadkiya wi xataa kale ma garan kartid dadka qaarkood waad la yaabaysaa laakiin qofka muminka haddii marba ilahay meesha u geeyo saan horey u sheegnay taxadir ayaa muhiima taxadir ayaa aad muhiima weyaan taxadirka qaar inaad waswaas gaara ma ahan qaara waxaa weyaan waxay kuleeyihiin sacuudiga taariikhay xajka ay ku gutaan nin waxaan arkay sheekh ah oo afartamey kontamey sana meesha xajinaya ilaah isagii anagaba allah naga aqbale dhammaantain allahan dambigeen dhaafee wuxuu ku leeyahay sheekhaygii weligiis maalinta carafo ummadda ay taagan yihiin ya weligiis maalinta ka dambaysu taagnaan jira carafo maalinta dee dhagax tuurka iyo xoolo gowraca iyo dawaafalifaadaha iyo timagaabsiga yowma alxaji alabar maalinta ayada ah waaad le kuwaan muu halmaanu ka damejir weligiis isaga laftirkiisa marka si aad ku damey malah meeshii waa cidla waraabaha kugu cuni marka wuu goconaya sheekha laftirkiisa wadaadka noo warrame arrintaas wuu yani wuu la dhacsan yahay waa waswaas mogta waxaasoo kale xaqiiqatan yani ummaddaas intaad la eg ood ilaahay subxana wa tacala malaigta ugu faantamo oo min mashaariqi ilardi wamaqaaribiha ka imaaday oo dhammaanteed ilaahay uu leeyay waxaa idin marqaatigelinaya in dembigooda dhaafay ayuu keligiis meesha ku heraya shaydaan dee ad caabudaya shaydaan baa meesha ku lugooyey ya shaydaan baa kula gooye waswaaska noocada looma baahna taxadarku waa muhiim laakiin waswaasna in la galo ma aha weyaan waa yahay ilaan cibaadada shaydaanka ka in loo sujuudo in loo rukuuco bas maahan haddii aad wixii aad kufaray aad yeesho ood adiga aad isaga adeecdo khatar weeyaan waa halis marka arrimahaas in aad looga taxadiro oo quluwi iyo xadgudub aan la gaarin laakiin taxadar badan la muujiye laga maarmaan weeyaan xadiid kun sagaal boqol xadii kun sagaal boqol iyo shan iyo siddeetanaad can cabdiraxmaan waxaa laga wariyey ibnu cumaan ataymiy cabdiraxmaan ibn cumaan miyaa taqaanaan ninkaas waxaa adeer u ah dalxa ibnu cubaydillaah oo tobankii jannada lagu bishaaray ka mid ah ayaa adeer u ah hahay cumaan ataymi cumaan ibnu cubaydillaah ayaa dhalay wuxuu geeriyooday ninkaas saddex iyo todobaatanki waana saxaabi radia allahu tacala anhu arda can cabdiraxmaan ibni cumaan ibni cubaydillaahi taymiy qaala wuxuu yidhi amaranaa rasulla nabiga wuxuuna faray sal slm fi xaajat ulwadaac xajkii muxuua sanadkii muxua xaajatulwadaac ahaa an narmi inaan tuuranno aljamrata jamrata alcaqaba bimili xasal khadfi fiintaalka dhagax yaro inta labada farood saa looga qabta saa loo tuuro fiintaal ubaan anigo aqaanaa ee wax kaloo yaqaan fargan farganna haa waa loo yaqaana axsanta fargan iyo fintaal dhagaxaas yaroo kale ayuu nabiga ku tuurin jiray alayhi sala slam waxaad dad subxaan allah dhagax intaa muxuu ahaa makookina saa wato oo saa tuuri qab qaar kaba tuuri aad arkaysaa kaba kaba qaar baa ixraamka intay siibaan ku tuurayaan ya yani subxaana allahi alcadiim ummaddu yaabi ummaddu waad yaabi yacni marka arrimahaas oo kale laga taxadiro oo dhagax intaa la adiga gelayda amaba haruurka taqriiban gelayda un iska dhah gelayda wax la eg in la tuurto intaasumaa muhiima wax geley ka weyn haddii aad tuurto adiga ayaa muxuu ahaa imsaa qof oo dakramay imsaa qof oo ilkaa ka jebi waad la yaabi imtixaan waa waad la yaabi dhagax meesha ku dhacayo weyn intaad la ego dhagax meesha intuu ku dhaco soo noqonaya qaar waxay samaynayaan dhagxaantii o dhan oo isku wada duuban ayuu hal mar xagga intuu istaago shab iska tegi war sheekhu aside maba ku dhegaysanaya qaar kabuu tuuri qaar yacni waad la yaabay ummaddaas qaar boorsooninka ay wateen ay meesha ku tuuriyaan shurug jidba xawla walaa quwata ilaa bilaahi alcali nacam imaam daarimi ay soo saaray xadiidkaa sanadkii waa saxiix weeyaan xadid kun sagaal boqol lix iyo siddeetanaad can saciid ibn abi waqaas waxaa la wariyey can sacd ibn abi waqaas dheh radia allahu taala an arda qala u yihi sacd awalu man ramaa sahman fii sabiil lah wahuwa khaalu nabi sal sl min ahwali nabi sl slm qal wuxuu yidhi rajacna waxaan ka soo laabanay rajacna waan soo laabanay fi lxajati saas ma idin qoran rajacna waan soo laabanay fi lxajati xajka maca nabi nabiga m sl slm wabacduna barkana yaquulu uu leeyahay rajacna fi lxajati ay min axajati xajka ayaan ka soo laabanay maca nabi nabig m sl slm anagoo la jirnay xajka ayaan ka soo laabanay wa bacduna barkana yaquulu wuxuu leeyahay ramaytu waxaan tuurtay bisabci xasayaatin toddoba quruur ayaan tuuray ama dhagax wa bacduna barkan yaquul uu leeyahay ramaytu waxaan tuuray eh, bisittin lix baan tuurtay falam yaci bacduhum calaa bacdin barkood barka kale iskumay ceebinin nasaa-i aa soo saaray sanadkiisna waa mxuu saxiix isnaad yacni macnaheeda maxay tahay dadka qaar ayaa hafay niyow lix baan tuurtay mid toddobaan tuurtay yacni waa hafitaan iyo hilmaan iyo waxbaa dhaca moogta marka arrinta ayada aada laiskuuma ceebin jirin asal ahaan waa todoba laakiin qofka haddii ay waxun ka yara gaasirmaan oo qasad uusan ahayn eh, dhib weyn inaad jirin ayaa kolleyba muujinayaan wallahu aclam waayahay waxayna deliishanayaan ifcal walaa xaraja noo imaan doonto insha allahu tacala xadidkun sagaal boqol iyo todoba iyo sideetanaad can naafic waxaa la wariyey mowla cabdillahi bni cumar raximahullah ana cabdillahi bni cumar radi allahu tacala anhuma kaana waxaa yukabiru mid allah akbar yihahda cinda ramyi aljamra dhagax markuu tuurna kulamaa ramaa goor alla goorta uu tuurta bixasaatin hal qururax markuu saa u tuuraba allah akbar u dhihi jiray radi allahu taala an arda dabraan ayaa soo saaray fi lmucjam alkabiir isnaadu saxiix weeyaan baabu lxalqi timaha oo la xirto wataqsiiri timaha oo la gaabsado cinda taxaluli marka la xalaalooba oo tobanaadka maalinta ah ayuu baabkan u baabi weyan xadid kun sagaal boqol iyo sideed sideetanaad camn cumar radi allahu taala an waaa wariyey waxaa laga wariyey ana rasul rasulka sal l slm xalaqa wuu xirtay ra'sahu madaxiisa wuu xirtay ayuu nabigeena calayhi salaatu salaam timaa xirtay buhari muslim ayaa soo saaray wa fii riwaayati riwaayat allahuma buhari muslim u ama ku sugnaatay qaala wuxuu yidhi ninka la yidhi cbdullahi bin cumar xalaqa nebiyu nabigeenna xirtay wa aa'ifatan koox min asxaabihi saxaabadiisa ka mid ahna waa la xirteen nabigan xirtay koox badan oo saxaabada ka way xirteen wa qasara bacduhum barkoodna way gaabsadeen saxaabadii buhari muslim ay soo saaray weyaan wafii riwaayati riwayat allahuma bukhari muslim usugnaatay ama ku sugnaatay ana rasul rasulka sal slm qala wuxuu yihi rasuulkeenna allahuma allahyow irxamu naxariis almuxalliqiina ku watay maa xeertay rabbi ou naxariiso qaala waxaa yidhi walmuqasiriina yaa rasuula rasuulka alla kuntimaha gaabsadayna ducada ku dar ayagana inaad alla unaxariista alla u bari qala wuxuu yidhi allahuma arxam almuxalliqiina rabbi ou kuntimaha xeerta u naxariiso qaaluu waxay yidhahdeen walmuqasiriina yaa rasuula rasuulka allow kuwatimaha gaabsadayna muxuu alla u bari inaad alla dembigooda dhaafo qaal wuxuu almuqasiriina kuwa timaha gaabsadeen alla dembigooda dhaafa riwaayo kale waxaa daynaysaa markii saddexaad ayuu nabigeeni saas yiri sal l slam intaa waxay kutusinaysaa inay timaha in la xirto ay fadli badantay bukhari muslim ayaa xadiis soo saari xadiid kun sagaal boqol iyo sagaal iyo siddeetanaad can anas bin malik waxaa radi allahu taala anhuma qaadim nabi sal slam radia allahu tacala anhu arda ana rasula rasulka sal slam ataa mina manzilahu booskiisa ayuu tagay oo biminan mina ku yeelay wanaxara geeli ayuu gowracay lixdan iyo saddex neef ayuu nabigeena gowracay sal slm gacantiis ku gowracay bal arka xooggaas iyo niyadaas iyo iimaankaas sal allah alay slem uma qaala wuxuu yidhi lxallaaqi ninka timaha xiiraayey timajari wuxuu ku yidhi khod muxuu ahaa qabo amaba kaale timaha xiir weeyaan wa ashaara ilaa jaanibi leyman dhanka midigta ayuu u ishaaray khod uu yidhi haye qabso uma laysar uma jacala wuxuu gudagal yuciihi naas dadki inuu muxuuha siiyo hal la qaybi ayuu nabiga fara sal slm waa hal dhinac dhinac dalxa bin cubaydillah ayaa la siiyo asaga ayaa muxuu aha ku tagay qaybna waxaa way saxaabadii ayaa loo qaybiyey inta markaa joogtay imaa muslim xadis soo saaray wa fii riwaayati riwaayat naawala alxaaliqa ninka timaa xiraayay ayuu nabiga u dhiibay shiqahu alayman dhinaciisa midigta ayuu u dhiibay fa xalaqahu wuu xiray ninkii uma dacaa wuxuu u yeehay abaa alxata abaa alxa ayuu u yeehay fa acaahu abu alxa u yeehay cafwan abu abu yeeay faaahu wuu siiy iyaahu dhinac dhan oo la xiray isaga ayuu gacad u gacangelin nabigan sal l slm intuu gashana ma taqaanaan marka uma intaa kadibna awlahu shiq aysar qeybta labaad ayuu udhiibay nabigana sal slm timihii laga xiray faqaaluli uma naawalahu wuxuu u dhiibay ninkii oo timaha xiray cafwan ashiq alaysar dhinka badaxdaha wa qaala wuxuu yidhi iliq xir faxalaqa wuu xiray faacaahu wuu siiye abaaalxata abaatalxa ayuu udhiibayo faqala wuxuu yidhi iqsimhu bayna annaas dadku qaybi marka ama xaabxadaabada ugaarta ama cantabcantab ugaarta inta ugaartaba dadka gaarsiiye weeyaan xadiid kun sagaal boqol iyo sagaashanaad an ibn cabaas radi allahu ta anuma qala wuxu yihi cbdulahi bn cabaas qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm laysa maa cala nisaai dumarka xalqun xirataan inamaa cala nisaai dumarka dushooda waxaa ahday attaqsiiru inay gaabsadaan intaasoo kale muxuu ahaa ay gabdhaha xiranayaan su-aal isweydiin ayaa halkaa taalla xadiidkaasna waxaa soo saaray abu daawud iyo daarimi waana xadiid saxiixa ibn khusayme cafwan ibn khusayme iyo waxaa soo saaray abu daawud waa xadiid saxiixa isweydiina waxay tahay timaha la gaabina oo la xira oo kadibna nabigeena uu raggaansiiyey maxay ahay annaga dee culimadanaga iyo dadka akhyaarta iyo dadka khayrka lagu tuhmaa laftirkooda timahooda in marka la xiro kadibna la qaybiyo maxay dhibi balay dhibaysaa wax badan ay dhibi arrin la ogolyi maahan nabigeena sal alla alay slam ummad buu ka duwan yahi la barakaysanaa oo la oo la weynaysanaa oo la qaadanaa oo meel la dhigana timihiisa iyo dhididkiisa iyo waxaa weeyaan waxyaabo badan oo nabigeena kamid jirkiisa ka mid sal la alay slam alayhi sala slam nacam ku soo aroortay meel looga laamana ma meel looga laamana ma dhididkiisa ayaa la qaatay oo timiisa abubakar asaaba qaybina sal allahu alay marka arrintaas khawaasta ama khaasiyaadka nabigeena sal sl ay ka tahay inay ka mid maxaa u daliil u daliila ah? hal qof oo nabigeenna ka dembeeyey calayhi salaatu salaam bakr iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali saadaat alwliyaa inta weli sheegato oo ummadda nebi moxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam ee ka mid ah saydyaalkooda iyo madaxdooda waa niminkaa weeyaan weligood tintooda ahna qof ma ay siinin dhididkooda ahna qof ma aynan siinin canuftooda ah qof ma aynan siinin lugukooda meel lagu dhaqayo lacabay lama haayo walaa gacmakooda meel lagu dhaqo lacayb lama hayo muxuu ahaa arrintaa sidaa darteed baabka isaga waa wax nabigeena ku gooniy sala allahu calayh waali marka baabkaas gacmaha inta la dhaqda kadibna waxaa weeyaan hal iban unbaa gacmaha la dhaqi gacmaha iyo lugaha iyo jirka iyo baraajinta meelaha lalaabyada iyo qofka hadduu yahay caain ma taqaanaan qumay hadduu qofka yahay oo dadka u ilaysto qofka hadduu ilaysto ama qumay ba usan ahayn xataa waa qofka isagoon qumay ahayn minsaxa tacbiir caayin ah, uusan ahayn in wax intuu jeclaado kadibna xataa ilmihiisu qofka ilaysan karaa waxyaaba layaab kale waxaa ka qofka naftiisu ilaysan karaa naftiis intuu maraay isku fiiriy is yara cajabiyo isagaa xabad isku dhufan dhag saas la socda marka arrinta ayada waa muhiim qofka hadduu naftiisa iyo maalkiisa ku arka waxaa weeyaan ha yidhahda maa shaa allah allahuma baarik inaad muxuu qofka ilaahay inaad barakay aad ilaahay ka yani nabigeena sal sl ninbaa xilligiisii ninuu arkay aad u cadaan badan oo qurux badan oo bawdooyin weyn oo haakada markaasuu alla bawda weynaa oo sidaa ah waxbuu yidhi gab ninkii halkaasuba kusuxsany halkaasuu yeelaa ya waa xilliga nabiga sal slm markaasaa nabigan wuxu yih sal slm lima yaqtulu axadakum akhaa war midkiin muxuu walaalka u dili ya muxuu walaalka u dilayaa war haddii aad walaalka waxaa ku cajabiyy ku aragtoo wanaagsan ilaahay muxuua ah inuu barakeeyo ilaahay u bari waxaa weyaan maa sha allahu dhah saasuu nabigeen cadayna sal allahu alay waslem marka daa'iman wa abadan kelimadan maa sha allahuda carabkaada ha saarnaato cunug baa qur-aan fiican akhrin maa sha allah qof baa dhaqaalo fiican haysta maa sha allah qof baa qurux badan maa sha allah qof baa cilmi badan maa sha allah qof baa cibaado badan maa sha allah qof baa sadaqo badan maa sha allah qof baa masaajid ilaahay muxuu aha ku dheganoo daa'iman wa abadan masaajidka dhex fadhiyo maa sha allah yacni daa'iman qofka waa inaad muslimiinta carabkaada ducadaada hala jirto maxay kaa dhibi adna ajiraad ka heli sooma badbaadayna ku tahay marka qofka hadduu caayin yahay qofka qof ilaysto markaasoo kale baraajintiisi iyo meelolaalaabyadiisi iyo gacmihiisi waa la laqiyo qofki waa lagu shubi oo looga qabayni si ishiisa looga dhex bixiyo qofkii la yidhah warni adaankugu yara tuunsanna inaad canugan ama qofkaan yara ilaysatay noo dhaqna yuusan diidinu nabiga cadayna sal l slam ha ogolaado saas weeyaan manaa qofka bur ama aaka soo qaataaba laga yaaba ad yihahda wari sax ma aha nabigeena ku faray sal slm marba adi hadii inaad qofkan la leedahay oo ishaada ay ku dhacday lagala baqo oo lagu weydiista waxaa weyaan ogolow way dhacda arintayada inta aan aragnay lama koobi karo lama koobi karo yani xaalaad hadda maanta haddii laga sheekay aad waxaan garanayaa qof dumar ah ayaa canug yaroo muxuu ahaa kobcay ururay xoolaha loo adeegsada filaya oo aad muxuu aha maasha allah cad oo qurux badanoo yani buurano ay u soo gashay qoftii markay saa u fiiraysa waxay tii oh, bal cunugan eego ay soo gashay waa iska tagtay intay gurigeeda gelin canugii wuu suuxay gab canuga asaga ahaa aahaartii ayada ahayd iyada isagoo suuxsanoo xaaladu ay khatar tahay waa loo yar islaantii waxbaa loo dhaqdhaqay dhaqitaanka dee saad looguma sheeginoo cunaa la siiyo inta cuno la siiyey ayaa kadib waa loo reer magaalo loo farsameeyey ayaa kadibna farxal la siiyo marka farxalkii wixiya marka adi si unbaa la yeelay canuga marka biyaha lagu shubay oo wuraystay laakiin weli canug asaga aaaarta muxuu ahaa ayadahay duli way ku dambaysaa yani markuu hadda qofka asaga ooya oo wax naxdin waxaasa uu dhici soomaadan garan marka xaalada noocaasoo badan ayaa dhaca aad tiro badan marka waxyaabahaas oo kale wax jira weeyaan laakiin in la yidhahdo qofkan waa awliya ilaahay oo gacmihiisa hala dhaqo oo kabihiisi muxuu ahaa iyo lugihiisii hala dhaqo oo hala cabo oo yacni isagoo yani xaaladahaas aaladahaas iyada ah ha loo kaadiyo akhyaaray baabu taqdiimi wataakhiiri fi ramyi wاlnaxri wاlxalq baabu taqdiimi horumarin la kala hormariyo iyo wataakhiir in la kala dibmariyo fi ramyi dhagax tuurka iyo wanaxri gowraca iyo walxalqi timaxyiirashada arinta ayada in la kala hormariyo oo mid la hormariyo midna la dibmariyo inay dhib lahayn ayuu baabkan u baabi weyaan xadiid kun sagaal boqol ko iyo sagaashanaad can ibni cabaas radi allahu tacala anhuma ana nabiya nabigeena sal slam qiila waxaa loo xiritaanki warami turitaanka iyo wataqdiim watahiir horumarin iyo dimarin faqaluu ilaa xaraja dhib malahan ayuu nabig yiri sal slm muslim xadis soo saaray xadii kun sagaal boqol iyo laba iyo sagaashanaad can cabdillahi bni camr bn caasi taala anuma ana rasul rasulka sal slm waqafa wuu istaagay fii xaajat alwadaac xajka sogotinka loo yaqaan oo nabigan u xajiyey biminan ayuu istaagay linaas dadka ayuu istaagay yasaluuna iyagoo wax weydiinayaan oo marka uu fatwoonaya nabigeena sal slm fa jaahu rajulun baa yimid faqala wuxuu lam ashcur ma aanan dareemin faxalaqtu waan xirtay qabla an adbax intaanan gowricin ka hore faqal wuuu yidhi gowrac walaa xaraja dhib lahan fa jaءa mid baa yimid faqaala wuxuu yidhi lam ashur dareemin fanaxartu waan gowracay qabla an armiya intaanan tuulanin ka hore qaala wuxuu yidhi tuur walaa xaraja dhib lahan famaa su'ila nabiyu nabiganna lama weydiinin sala allahu calayhi waali waslem can shayin shay qudima la hormariyey walaa ukhira la dibmariyey ilaa qaala wuxuu yidhaahdaa ama wuxuu dhahay ifcal samey walaa xaraja dhib lahan weeyaan marka kala horumarintaas marka maalinta ayada afarta shay la qabani afarta shay waa dhagax tuurki kow waa timihi oo la xiirto ama la gaabsada laba waa gowric in la samay saddex dawaafulifaadihi maca sayigi hadduu la jira muxuu ahaa in la sameeyo waa afar afartaas camal ama xataa kala qaado sacyiga iyo dawaafulifaadihi kala qaade shan ka dhig acmaashaas maalinta iyada ah dawaafulifaadihi iyo sacyiga ayaga de waa inaad aad horeeyo sacyiga aad ka dambeeyo laakiin inta kale haddii xataa aad marka hore dawaafulifaadihi ka bilowd dhagax tuuranin ama aad waxaa weyaan gowrac iyo aad mxuu ah samaysa adigoonan mxuu aha timaha gaabsanin ama timi aad gaabsa adoon hakada dhib ma lahan ayuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waalihi wasalam lakiin hadda meesha waxaa ku cad ramyiga iyo naxriga iyo xalqiga tuuritaanka iyo gowraca iyo waxaa weeyaan iyo xirashada ayaa ku cad weyaan dawaafka hadda sooma gelinin sheekha xadiidkana waxaa weyaan kuma caddo waayahay baabu naxri lhadyi hadyiga gowraciisa walakli cunitaan laga cuna xaggeeda hilibkaas waxaa laga cunay watasaduq in la sadaqaysta minhu ayuu baabkan u baabiyay xadiidku sagaal boqol iyo iyo sagaashanaad can cali bn abi aalib xali radi allahu tacala canhu arda ana nabiya nabigeena sal sl amara wuxuu faray an yaquuma inuu istaaga calaa budnihi geeli geeliisi iyo uu gowracay xoolihii gowrac uu gowracay hilibkii iyo halihii wa an yaqsima inuu qaybiye budnahu hilibkiisa hadyiga ahaa xoolihii hadyiga hilibkood inuu qaybiye kullaha dhammaanteed luxuumahaa hilibkeeda iyo wajuluudahaa haraggeeda iyo wajilaala heryadii saarnayd heryadii ayadaa saarnayd walaa yuci yuciya ah inuusan siinin fii jisaaratihaa kuweeda muxuu aha gowracada gowraca shayan wax inuusan ka siinin jisaarada waxaa weeyaan waxyaabahan uurku jirta iyo kubabka iyo waxyaabaha deerigo aadkaan loo cunin ayaa jisaaro asal ahaan la dhihi jiray laakiin marka dambe waaa loo waxaa weeyaan soo qaaday dadkii gowracayay inaan hilib ahaan loo siinin oo dhaqaale ahaan loo siiyo wixii ayaga mxuu ahaa ujradooda in dhaqaale iyo wax kale lagu siiyo laakiin xoolihii ayaga mxuu ay gowracayeen oy qalayeen haragiisii iyo waxyaabahaas ka soo hara hilibkiisii inaan loo siinin ujuur ahaan nabigeenna ayuu amar ku bixiyey sala allahu caleyhi wali muslim xadis soo saari wa fii riwaayati lbuhaari bukhaari riwaayad kusugna kusugnaed ama ku sugan qaala wuxuu yidhi ninka la bin abi talib radi allahu ta an saxaabiga jaliilka amiir ah, lmuminiin ahda nebiyu nabigan wuxuu soo hadiyey miata badanatin boqol halaad ayuu nabigeena soo hadiyey sal l slem fa amaranii wuxuu i faray bilixuumiha hilibkeeda faqasamta waan qeybiyey alxadiid ahrajahu bukhaariy xadii kun sagaal boqol iyo afar iyo sagaashanaad can ziyaad ibni jubayr waxaa la wariyey raximah llah qala wuxu uhi ziyaad ra-aytu cumara cabdullahi bn cumar ay anarka radi allahu tacala anhuma ataa inuu u yimid calaa rajuli nin qad anaakha tujiyey badanatahu hashiisa yanxaruha weliba gowraci hash intuu tujiyey ayuu gowraci raba ama gowracaya weyaan qaa ibcaaa warsida joji jooji qiyaaman iyadoo taagan ibcaaa soo saar oo waxa weeyaan eh, kici qiyaaman xaalati mid taagan muqayadatan weliba lugaha laga xihay sunnata muxamadin wa sunada nebi maxamed sal ly slm ya waxaa weyaan icmal bisunati muxamadin sal slam waa sunada nebi maxamed ala sl slm marka neefka geela isagoo taagan in la gowraca ayaa sunada nebi maxamed saas yeel ayuu leeyahay sal allahu alayh waali waslm muslim soo saaray annaga laakiin soomali waa taqaanaano taagni xoolo kuma gowracni geela wax ku gowrac ma jiraan ya sheh xamar kolleyba asal ahaan inta hadda aniga arkay inta la fadhiisiiyo lugaha laga xira qoorta loo laaba saynta looga xira ayaa kadibna toorida halkaa laga geliya laakiin mm, asal ahaan saas ma yeelaan qolyahan carabta dhaqankooda isagoo taagan waana tan muxuu aha sunnada nabigeena sal alla alay slam waa dadka tabarta badnaayo qolyo oo bakistan hindi waxay ma aqaaneen yutubyada ku aragteen aan filaya intuu wuxuu yidhi waan gowracaya ayuu geed ku xiray timira markaasaa neefkiio taaganaad muxuu aha tooriya saas ku leeyahy waa lagu tuntay markiis waaba sidiisa waa la qaaday dhab inta la qabtay halkaas lagu tuuray marka waa haddii aadan aqoonin iska fariisiyo sideenna muxuuah tartiibta ah isaga gowraca yaan lagu dilin waayahay xadiid sagaal boqol iyo shan iyo sagaashanaad can jaabir bn cbdillah wa radi allah ta qal wuxu jaabir kunnaa waxaan laa naakulu kuwaanan cunin min luxuumi budnina hadyiganaga xoolahaan soo hadyeynay oo geel ah amaba budi guud ahaanba eh, xoolaha hadyiga ah kuna waaan kunin kuwa aanan cunin min luxumi budnina hadyiganaga hilbihiisa fowqa alaai saddex alaai minan mina saddexdeeda maalmood ka badan ma cuni jirin intaas ayaamaha minaan joogno maan wax ka cuni jirnay farahasa lana nabiyu nabiga qaala wuxuu yidhi nabigeena kuluu cuna watasawadu weliba ka sahay qaato fa akalnaa waan cunay watasawadnaa waan sahay qaadanay buhari muslim xadiisu saare berigi hore marka lama cuni jirin saddexda maalmood ka badan laakiin gadaal dambe waa laisu ogolaaday weyaan baabulistiraaki fi lhadyi hadyi hal neef oo muxuu ah hadyi ah in la wadaago ayuu baabkan ubaabi inay bannaan tahay haddii neefka uu geel amaba lo yahay xadii kun sagaal boqol iyo lix sagaashanaad can jaabir bn cbdillah xal radi allahu taala anma qal wuxu jaabir naxarna waan gowracnay maca rasul rasulka almi sal slm camal xudaybiyat sanadkii xudaybiya oo muxuu ahaa beycat ridwaan loo yaqaanay oo nabigeena cala sl slaam cumro ahaan loo diiday inuu cumraysto oo laga celi magaalada maka magaalada maka laga celiyey weliba shuruud adag iyo muxuu aha eh, heshiis adagn lala galay oo dulmi u muuqday marka kor laga eega laakiin raxmad iyo khayr marka dambe noqday qaal wuxuu yidhi naxarna waan gowrnaa waan gowracnay maca rasul rasulka al sal slm caama alxudaybiyati sanadka xudaybiyo albadanata neefka geela ah ama hasha can sabcatin todoba qof ayaan ka gowracni walbaqarata neefka looda ahna can sabcatin todoba ayaan gowracni imam muslim ay xadidka soo saaray xadid kun sagaal boqol iyo todoba iyo sagaashanaad can abi hurayrata radiallahu an arda qal wuxu hurayra dabaxa rasuullah nabiga lagu gowracay caman ictamara cidda soo cumraysta oo min nisaa'i dumarkiisa ka mid ah iyo xaasaskiisii fii xaajat baqaratan neeflo baynahunna uu dhexaysiiyey inta soo xajisay oo kadibna cumro la imaaday oo dhiig laga rabay yacni amaba tamatuc ha noqdeen ama qiiraan ha noqdeene kuwa iyaga ahaa weliba kuwa tamatuc ayuu hadda ishaaraya neef lo ka gowracay nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam abu daawuud ibn maaja xadii soo saari xadiis saxiix xadiiskaas baabu awaafi alifaadati awaafka awaafulifaadaha loo yaqaana iyo wa axkaamihi axkaamtiis ayuu baabkan u baab yahay awaafu alifaadatu axkaamuhu eedna waa bannaan tahay marka caadi weeyaan kala jeeda marka awaafkaas ifaadaha oo loo yaqaano awaafu alxaji oo loo yaqaano awaafu muxuu aziyaara awaafuاlxajin waa la yihahdaa awaafu ziyaarna waa la yihahdaa awaafuاlxajna waa la yihahda waa awaafka ugu muhiimsan oo rukni iyo tiir ah tiirasha xajka ayuu ka mid yahay carafa in la istaago waa tiir awaafulifaadahaas waa tiir saci bayna asafa walmarwa waa tiir kan hanaadna kan afraadna ku ahaa alixraam in la xirto afarta rukni weeyaan waayahay xadii kun sagaal boqol iyo sideed iyo sagaashanaad can ummi salamata waxaa laga wariyey ummi lmu'miniin zawji اnabiy radia allahu taala an ardaaha qaalat waxay tidhi shakowtu waxaan u sheegtay ilaa rasuulila rasulka waxan u sheegay sala allahu alay waslem anii aniga ashtaki inaan xanuunsado xanuunsanahay ee un sheegtay qaala wuxuu tuufii waxaad dawaaftaa min waraa'i innaas dadka daashooda ka dawaaf weyaan wa anti raakibatun weliba adigoo gaadiid saaran fa tuftu waan dawaafay rasul rasulka sal sl yusallii isagoo tukani ilaa jamil beyti kacbada dhinaceeda isagoo ku tukani ayaa xagga marka arno gaadii saarnaa dawaafa weyaan yaqra'u nabigu wuxuu akhrinaya marka iyada bituuri waa kitaaba mastuur suuradda ayuu nabigeena akhrinay sal slm buhari muslim aya xadis soo marka sunan badan in lagu tukan kara muxuu ahaa kacbada oo ay ficanta ayuu baabkaas ayaa xadiidka laga qaadan karaa weyaan qofkii aan awood lahayn oonan dawaafi karin noo xanuunsanna in la qaadi kara ama gaadiid la saari kara amaba muxuu ahaa gaari gacan iyo wax la ah, ayaa laga qaadanaya xadisku sagaal iyo sagaal ibn cabaas radi allahu taala anhuma ana nabiya nabigana sal slm mara wuu maray wahuwa yatuufu isagoo tawaaf bilkacbati kacbada tawaafi biinsaani nin ama qof rabata xiray yadahu gacantiisa ilaa insaanin qof muxuu ahaa yasiiru socdo bikhaytin aw bikhaytin amaba dun aw bishayin ama wax un hayra dalika aanan labadaba ahayn dunna aan ahayn xaragna aan ahayn qof intuu ku xiray qof kale kadibna saas wada hogaamini ayuu nabiga ark sal slm faqatacahu nabiyu biyadihi nabiga kow waa ka kala jaray labadina isku xiriirsanaa sida xoolihii oo kale iyo sida awrtii oo kale nabigana waa kala goy sal l slm xoriga ayuu ka jaray uma qaala wuxuu qudhu biyadihi war gacanta qaba ninka xorigan kugu xiran maan qofka xoolo maahane waxaad yeeli gacanta qaba marka qofka aduu indhool yahay ama qof uu tabar daran yahay inaad xorog ku xirto ma ahan ama inaad kaadhowma ka baqayso sax maahan gacanta qabo saas ayuu nabigeena sal slm buhari xadii soo saaray xadiidka laba kunaad alxamdu lilah rabbi alcaalamiin laba kun ayaa la gaaray ilaha kumaa subxaana wa tacala naxmad اllah calى dalik can ibni jurayj waxaa laga wariyey ibnu jurayj raximah اllah qala wuxuu yidhi abaranii caaain akhbaranii caطaa'in ka warrama akhbaranii caطaa'in sheekh muusa akhbarnii caطaa'in ka waran caطaa'in caطaa'in masaxa laakiin ya abaranii caaan caaan maxayt meeshaas marka tirtira caaan inta hala tirtiro caaan ha laga dhiga waa wax aad yani khata iska muxuu ahaa jeli waa kan waa ka oo u baahan ma ahan in xitaa aada loo eego caaan waa faacilkii ahbara ahbaranii waxa ii warramay caaan baa ii warramay id manaca id goortii ibnu hishaam waxaa weeyaan waa ibraahim ibnu hishaam ibnu ismaaciil nin la ibrahim ibnu hisham ibnu ismaaciil maxaad ahayd wuxuu abti u yahay hishaam ibnu cabdilmelik ibnu marwaan oo amiirulmuminiin marka iyad ahaa abtigii weeyaan kadibna isaga waxaa laga dhigay gobnatooraha iyo dhiisiga insaxa tacbiir ama guddoomiyaha magaalada madiino ayaa laga dhigay kaxaloo raacinta ayada ah, xajkin waxaa la yidhi amiir alxaj noqo xilligii cabdilmalik muxuu hishaam bin cabdilmalik bin marwaan xilligiisi wa marka ninkaas oo marka iyada xajka dadka socday amiir uu ahaa oo mas-uul ka ahaa ayaa wuxuu diiday id goortii ahbaranii wuxuu ii warramay cataan wuxuu ii warramay id goor manaca uu diiday ama goortii manaca uu diiday ibnu hishaam ninkii hishaam la yihahdo annisaa dumarkii adawaafa ay diideen awaafkii maca rijaali ragga inay la dawaafaan ninka isagaa wuxuu yidhi dumar iyo rag wada dawaafkar lama arka raggana hal mar ha dhawaafeena dumarkiina hal mar ha dhawaafeena iyo israacin iyo isla dhawaafin kow qaalo wuxuu yidhi ninka la muxuu ahaa cataa kayfa yamnachunna suu oo dumarkii iyo ragg wada dawaafaan suu u diidayaa waqad aafa walxal qad aafa iyadoo ay dawaafeen nisaau nabiyi nabigeenna calayhi salaa slam xaasaskiisa iyo dumarkiisii maca rijaal ragg ay la dawaafeen wax ka fiican nabi maxamed alayh sala slam oo ka sidaa darteed muxuu ahaa haddii ayaga ay ballan dawaafeen raggi suu ugu diidaya qultu waxaan idhi abacda alxijaabi am qablu caaaw ibnu jurayj baa ma xijaabka markii la soo dejiyey yaa ayuha nabi qul liazwaajika wabanaatika wanisaa lmuminiina yudniina calayhina min jalaabiibihina markii la soo dejiyey ma ka horaa mise kadib qaala wuxuu lam yakun qaala wuxuu yidhi i lacamri ha ha amriga waa mxuu ahaa waa dhaar iska mxuu ahaa carabku iska maray haa weeyaan laqad adragtuhu waan haleelay nabigeena ala sl slam bacd alxijaab maxaa qoran adrakathu maxaa qoran meeshan ishkaala ah ka jiro cataa ibnu abi rabax ma taqaanaan ma nabigeen u haleela ya marka meeshaan xadfi inuu ku jira laga yaabaa oo warkan oo sakti jiro oo ninka hadda marka haleelka ka sheekayna uu yahay sheekhiisii cataa sheekhiisi waa taqaanaan waa taabici cabdullahi bin cabaas weeyaan marka ninka hadla inuu noqdo caaa meeshaan sakti u jiro oo ibnu cabaas uu yahay soo hubiya insha allahu tacaala sheekh soo hubiya insha allahu taala habeen dambe adaa laga rabaa abaranii caaaun baa ii id manac goorta u diiday ibnu hishaamin aawaafa maca arijaal qaala wuxuu yidhi kayfa yamnachuna qaaladaasaa laga yaabaa marka ninka dhaha inuu caaa yahay ninka u jawaabana uu noqdo markaas nin kale cbdullahi bin cabaas qaala wuxuu yidhi kayfa ama ama uu yahay qaaladaas inuu yahay cbdullahi bin cabaas qala wuxu yhi kayfa sidaaba yamnachuna ugu diidaya waqad taafa iyadoo ay dawaafeen nisaau nabi nabiga xaskiis sal slam araja ragga ayla dawaafeen qultu waxaan idhi abacda alxijaabi xijaab gadaashii miya ow qablo ama ka hore qaala wuxuu yidhi i camri i lacamri ha cumrigayaan ku dhaartee dhaarta iyada noocaas waa iska carabka iska mari weyaan iska mari weyaan i nacam wey yani laqad bacd alxijaab xijaab gadaashii ayaan mxuu ahaa marrisoji kadib ayaan aniga aan la kulmay qultu waxaan idhi kayfa yukhaaliuhunna say u dhexgelayaan oy ugu darsamayaan arijaala ragga ama yukhaalina siday ugu darsamayaan kayfa yukhaalina say ugu dhex darsamayaan oy u dhex yaacayaan arijaala ragga qaala wuxuu lam yakun lam yakunna ma aynan ahayn yukhaalina ragga kuwa ku milma ma ahayn kaanat caaishatu waxay ahayd radia allahu tacala canha wa ardaaha tatuufu mid dawaafta xajaratan iyadoo dhinac gees maraysa weeyaan min arijaali ragga laa tukhaaliuhum kuma darsami jirin faqaalat imraatun haweenan baa waxay tidhi oo raggii dumarkii la socda caaisha inaliqii inakeen nastalim aan salaanne oon dhunkanna yaa uma almuminiin muminiinta muxua hooyadeeday caaishay aan meesha xajarka anaan dhagaxaan muxuu aan salaan oon dhunkanne qaalat waxay tihi inaliqii canki na idhaaf ama iga tag idhaaf ama iga tag weeyaan inaliqii canki idhaaf waabad way diiday wa kunna waxay ahaayeen dumarkii saxaabiyaadkaha yakhrujna kuwa soo baxa mutanakiraatin iyagoo isqariyey bileyla habeenka fayadufna maca rijaali ragga ayla dawaafi jireen walaakinahunna iyaga miya kunna waxay ahaayeen idaa dakhalna albeyta beytka markay galaan qumna way istaagi jireen oo horay uguma yaaci jirin xataa yadkhulna ilaa ay ka galaan wa ukhrija rijaalu ragga iyadoo lasoo bixiyey way weeyaan waa soo bixin jiray raggaa laga soo bixin jiray xadiidka laba kun iyo koobaad can cabdilcaziiz ibn rafiic waxaa laga wari rufiicin waxaa laga wari raximahullah qala wuxuu yih raytu waxaan arkay cabdullahi ibna zubayr ayaan arkay yatuufu isagoo dawaafi bacda alfajri salaada fajr gadaashee gadaashii dawaafi wayusallii rakcatayn laba rakc tukana yacni salaada marka subax la tukada kadib in la tukada salaad soo lama didi jirin ha laakiin haddii marba sabab ay timaado dawaafki ila laba rakco ka dambaysa sabab ayaa keentay ta iyada waa la ogolyahay marka madhabka imaam shaafici caleyh raxmat ullah dawaati sabab salaadaha sababta ku saaxiibkaa inaan waqti karaahiya loo eegeynin oo muxuu ahaa la wadi arrinta ahayd ayuu xoojinayaa hada wallahu aclam wsala allahu waslama calaa cabdihi mustafaa